rabiiculawal kun afar boqol soddon iyo afarta kitaabka mulxatu licraaq mulxa mulxada waxaa la yidhaha rabiicu thaani miya maanta ahay rabiicu thaani toddobiyo labaatankeeda kun afar boqol soddon iyo afar kitaabka magaciisa waxaa la idhaahdaa mulxat اlcraab mulxada waxaa la idhahdaa kelmadda oo lagu macaansado waxa weeyaan macnaha leh wanaagsan oo markaas soo jiita qofka waxaa la idhahdaa mulxa mulaxna waa lagu jamciyaa marka mulxat اlcraab icraabka midkiisa macaan weeyeno kitaab aad icraabka ugu cajaaib badan weeye kitaabka mulxaha waxaa iskale alimaam abu muxamed alqasim ibnu cali ibnu muxamed ibnu cuثmaan alxariiri albasri waxay ku dareersatay caadada culummada kitaabka marka la akrinaa ama la sharxaa ama la taxqiijinaa in shiika kitaabka iskale wax laga sheego si loo garto marka marka la sheegayo ninka culummada ee kitaab kale shan shayaa laga looga hadlaa oo laga hadlaa tan ugu horeyda waa in laga hadlo shiiqa dhalashadiisa waqtigu dhashay tan labaad oo lagu qeexo ninka culummada lagu gartaana waxay tahay culimmadiisa yuu wax ka barta kow nin shiiqa marka la rabto in la garto oo la qeexayo waxaa looga hadlaa yaa culmo u ahaa welidaas saas daraaddeeda ayaa bacdulculamaa waxaa lagu dacniyey aawa culimmadiisi oo dacnigay ka mid taha qofku inuusan culummo lahayn dacniga ayay ka mid tahay abuxayaan oo aad wax u weerara aashiiqiisa waxa weeyaan ibnu maalik ayuu markuu weerarayo wuxuu yidhahdaa awa culimmadiisi wax ka barta uu yidhahda marka waa dacni inuusan qofku culummo lahayn maxaa yeelay qof nebi maxamed ka dembeeyey sala allahu calayh wasalam loo waxyooma dii markaadan culummo lahayn macnaheedu waxay tusaydaa inaadan cilmi saxiixa haysan walidaa sidaas daraaddeeda nin kastoo culumada loo tarjamaynaa waxaa la sheegaa culummadii uu wax ka bartay ayaa la sheegaa taasna waxay kutusaydaa inaysan laasim hayn hal sheekh inaad ag fadhida waxa weeyaan cilmiga cidaad ka barayba idoo ka fiirsanayoon cid walba cilmiga laga qaadan haddana culummada wan wanaagsan inaad in badanoo ka mid wax ah ka barato odan mid iyo laba iyo saddex iyo afar aadan ku gaabsan had inay hadyigii culummada ahaa jirtay kutusayda oo hal shiikh inaad ag fadhida laazima bal ma badna nin culummaa culummada waaweyn ka mida ah oo la yidhaahdo hebel kaliya u shiiqa ah talabaadoo lagu qeexaana waxay tahay ardadiisa in la sheego ila nin culamo hadduu yahay waa inuu waxbaro ummad tan saddexaad oo lagu tacriifiyana waxay tahay waxa weeyaan kutubtiisa iyo cilmigii uu ka tegay iyo asalkii ummadda uga tegay iyo turaadkii in la sheego ugu dambaynna waa in wafaadkiisa la sheego waxaa kalooasna muhiima in sifaadiisa iyo wax laga sheego cibaadadiisa iyo ictiqaadkiisa iyo wax laga sheego alimaam abu muxamed ayaa kunyadiisa la idhaahdaa xariiri abu muxamed alqasimna waa magaciisa alqasim ibnu cali bnu muxamed ibnu cumaan alxariiri albasri alxariiri xariirtuu ka shaqi jira gedi jiray wuxuu ahaa nin gani ah isagu ani u ahaa culammada mid waxaa faqiir inuu ahaa lagu qeexaa midna qani inuu ahaa ilaa sideed iyo toban kun oo geed oo timir hulaha sideed iyo toban kun oo geed oo geed timireedu hulaha marka aniyuu ahaa xariiri basrina waa magaalada basra ee ciraaq ku taalla magaalada loo nisbayna taariikh ahaan wuxuu dhashay afar boqol afartan iyo lixdii hijiriyada culummada uu wax ka bartay culummada luqada carabiga uu ka bartay waxaa ugu horeeya imaamka la yidhaahdo abulqasim alfadl bnu muxamed alqasabani oo imaam naxwi oo faadila ahaa ahlucilmiga u tarjameeyena waa sheegeen inuu ka bartay asaga laftirkiisa xariiriyana kutubtiisu ku dhex sheegaa kitaabkiisa oo kitaabkan laftiisa aan akrayno hariis ku leeyay matnigana isagaale xariiri sharaxna waa ku leeyay kitaab oo hadda sharxan aan hayo isagaa iskale oo sharxay sharxan marka dhexdiisa waa ku sheegaa sharxan laftigiisa dhexdiisa oo marka uu marayo waxa weeyaan jamcu tafsiirka oo kaleeto oo wuxuu yidhaahdaa wainamaa lam tadaman haadihi اmulxatu sharxa abniyati jamci taksiir kitaabkan mulxada waxa weeyaan owsaantii jamcu taksiirka kama hadlo maxaa yeele lأna shaykhana abalqasim annaxwi raximah اllahu tacaala kaana yaquulu fasadad alsinatu lcaama ila fii nawcayn yidhi shiikaygii ilaaha u naxariistee abulqaasim annaxwi aa wuxuu dhihi jiray dadka caamada carabkoodii waa fasaaday laba marka laga reebo wa aljamcu wataskiir jamcu taksiirka waa u badbaaday sidii carabtay weli ugu hadlaayo taskiirkuna waa u badbaaday marka inaan baahi loo qabin u arkay xidhiidhi saas uga tegi wakadalika kitaabkiisa kale durat lgawaaska la yidhaahdo durat lgawaas lix meelooduu ku sheegay shiikiisaas oo uu mid walba inta sheega u duceeyey shiikiisa ahlucilmiga kale u tarjamayna saasay u sheegeen wuxuuna ahaa min acyaani ahli اlfadli waladab sida ku tilmaamay ibnu اlambari shiikaas oo qasabaani shiikaas uu ka bartay laba wuxuu kaleeto iyadana naxwada iyo adabka labadaba ka bartay cali ibnu fadaal almujaashici shiikh la yidhaahdo oo caan ku ahaa ee loo yiqiin farasdiqi ayuu asna ka bartay labadaas oo aimadii luqada ugu caansana ka mid ahaa iiga fiqiga shaaficiga ayuu akristay wuxuuna ka bartay labadii imaam ee shuyuukhda shaaficiyada waktigiisa ugu sarreeyey oo kan koobaad uu yahay waxa weya abu isxaaq ashiraazi abu isxaaq ibraahim ibnu cali ibnu yuusuf alfayruus abaadi oo ahaa waktigiisa imaamkii ugu sarreeyey fiqiga shaaficiyada adduunka korkiisa o dhan markaasuu ahaa aqiirah uu ah weligiis ma usan xajin xajna kuma waajibin marka waktigiisana aimada shaaficiyada ninka ugu aqoon badnaayu ah walidaa saas dareedeed xata xaj wuxuu ku aado weligiis hantiya ma usan arag shiikaas fiqiguu ka bartay oo dhintay afar boqol toddobaatan iyo lix oo faqiih weliba usuuliyana usuuliy ah weliba usuulkiisuna aad u qiimo badan yahay oo badanaba cilmulkalaamka iyo wuxuu kala saaraa usuulka saxda ayuu aad u kala saaraa wuxuu kaloo fiqiga shaaficiga ka bartay ibnu sabaaq oo asna a'imadii shaaficiyada ugu sarreeyey wakhtigiisa ahay ashaamil kitaabka la yidhaahda ee aad waxa weeyaan maraajicda shaaficiyada ka mid a ah iska lahaa labadaas fiqigu ka bartay xisaabta iyo faraa'idkana wuxuu ka bartay abilxakam aljabri iyo abilfadli alhamdaani ka laba uu naxwo ka bartay iyo laba uu fiqi ka bartay iyo laba uu xisaabta iyo faraa'idka ka bartay ayaan sheegay ardadiisu way badnaayeen oo kitaabkan maqaamaadkaa ayuu dad badan waxa weyn u akri jiray oo culummo iyo wusraba leh ardadiisa waxaa ka mid ah abumansuur aljawaaliqi oo kitaabka la ha almucarab ninka iska lahaa ah iyo qayrkood a'imo badanuu wax u akriyay wuxuu degenaa jiray meesha la haha sikatu bani xaraam bani xaraam waa qabiilo carabta ka mid ah sikaduna waa wadada marka wadadaasaa loo nisbeeya marka xariiri haddii la yidhaha waa nisbatun ila alxariir oo wuxuu gadi jiray xariirta haddii la yidhaha xaraamina waa qabiilada banu xaraam oo qabiiladaas uu ka dhashay oo meesha deganaayeen asalkiisu magaalo la yidhaha mushaan oo magaalada basra ee cinaaq ku taalla duleedkeeda ku taallo aad u timir badan oo siddeed iyo toban kun oo geed timirada asagu keligiis uu lahaa meeshaasu asal ahaanna ka soo jeeda meeshaasuu ka soo jeedaa waxay culummadu ay ku tilmaamaan u tarjameeyaan wuxuu ku imtixaananaya garka inuu rifo markuu fakeraayo uu tinsiib jira culummaduna way diidanoo waa xaaraam garka in la rifo iyo in la xiiro intaba waa mamnuuc marka markuu fakeraayo uu rifi jiray yidhaahdo oo uu tifi jiray ilaa markii dambe xataa a'immada gabal ay ku gabyeen oo ibnuljawsi oo kale wuxuu yidhi shayku lanaa min rabiicati alfursi yantifu cunuunahu min alhawasi andaqahu allaahu bilmushaani waqad aljamahu fi lciraaqi bilqarsi wuxuu idhi shiiqaan leenahayoo tabiicatulfursi ka dhashay yantifu cunuunahu min alhawasi garkiisuu tifaahuu yidhi feker uu isla hadlaayo daraaddeed markuu isla hadlaayo uu mid mid u qabta siiba andaqahu llaahu bilmshaan ilaahay baa ka hadal siiyey oo ka soo saaray waxa weeyaan hadalladan qaaliga oo kutubtan uu alifay wey ka hadlaya sida maqaamaadka iyo waxaa lamidkaah oo kale markaasuu yidhi iyadoo ilaahay uu xakameeyey reer ciraaq oo kharsi waxnaha afla-aan oo dad oo aan hadlin ay ahaayeen aa ah ilaahay asagaa ka hadalsiiyey ilaahay aa ah ka hadalsiiyey marka sifadaasna way ku sheegaan waxay kaloo sheegaan culamada u tarjamaydaa muuqaal ahaan ma qurux badnayn in xoogaa iska fil daranu ah ninaa u yimida la yidhi oo soo booqday oo rabay inuu cilmi ka qaato markaasuu aad ula yaab markuu arkay ninka fildaradiisa ninka la xariirina waa dareem inuu ninku la yaaban yaho yasaay markuu isarkeen oo uu markii dambe ardaygii yimid uu leeyahay kaala ii meeri dersiga marka sheekh aan qortee uu yidhi ma anta maa anta awalu saarin garahu qamaru wa acjabathu khudratu dmn dimani wuxuu yidhi maa anta awalu saarin arahu arahu wey meeshaas isadan oo daarulminhaaj maxay dhigaysa hy marka iska sax arahu weeye arata maaha arahu wy wuxuu yihi ma anta awalu saari adiga mid socda kii ugu horreeyey matid oo arahu qamaru dayax kusoo kediyey sigaas tilmaama xariiri qof iska socda dayax fag kusoo yidhi uma horreysid dayaxo qofka hadduu indhaha ka qabto inu indhaha caddeeya la dayaxaa ku qabtuu ley markaasad ila yaabanta wa raaidin wamaa anta awalu raa'idi sahan kii ugu horreeyeyna ma tiiduu yidhi oo acjabatu khudratu dimani oo ay cajab geliday waxa weeyaan bacriminta cagaarkeedii dimanka waxaa la idhahdaa waxa weeyaan waxyaalaha dhulka lagu bacrimiyo si u soo saaro dhir aad u fara badan faktar linafsika kayri inani u yidhi ord cid kale culamo ka dhigoo raadso maxaa yaele anig inanii rajulun anugu ninaan ahayuu yidhi milu lmucaydi mucaydi oo kaleaan ahayuu yidhi fasmac bi walaa tarani dhegta iga dhegeysa hadda kadib weligaas mahay arag hor iga tag kiina waa khajila oo iska dhaqaaji hoogaa inta ka khajilay uu iska tegi waxba kamanay illa qof aad yasaydo wax lagama fahmi karo qof isagii aad yasaydo hoogaa wax lagama fahmi karo kutubta uu alifay kutub aad u qiimo badan oo qaaliya ah oo luqa carabiya ayuu leeyahay kitaabka uu caanka ah ee uu ku caanbaxay waa kitaabka la dhaha maqaamaat اlxariiri kitaabkaasu aad uga caanbaxay inkastoo culummada gobol ay yidhaahdeen ma iska laha ee nin kalaa kadib uu sheegtay laakiin kollayba sida mashhuurka waynu asagu iska leeyahay kitaabkaas waa kitaabku zamaqshariiri uqsimu biاllaahi wa aayaati ilaahay ee aayaadkiisaan ku dhaaraah wy wa mashcari اlxaji wa miiqaatihi ku yidhi mogta in makhluuqa lagu dhaarta waa mamnuuc man kaana xaalifan falyaxlif bilah nabi maxamed aa yidhi sal lahu ala slm qofkii dhaaraan ilahay ha ku dhaarto aw liyasm haddii kale iska aamuso marka wuxuu leeyahay zamaksharilati waa taqaana de waa nin muctazili oo caqiidada xaggooda faasid ka ah marka kuma laho ilaahay iyo aayaadkiisa waxaan ugu dhaaranahu yidhi iyo mashcaruxajka mashaacirta waa meelaha xajka sida mino oo kale musdelifo oo kale meelahaas oo kale carafo oo kale iyo wa miiqaatihi ku yidhi xajka miiqaadkiisa waa meelaha laga soo xirtay in alxariiriya xariyun xariiri wuxuu ku xaqiiqan yahay yuu yidhi bian tugtaba in lagu qoro bitibri dahab miiqaadka ah, kitaabkiisa miiqaadka waa inaan anqaas iyo qad caadiya lagu qorinayo eh, maqaamaatuhu wey bian tugtaba in lagu qoro bitibri maqaamaatuhu waa nabi faacilki tugtaba saasu xaqiiqo ku yahay marka waana saas weey waa astaahila kitaabkaas wax daaf lagu qoro oo aan qad kale iyo aan kale midna lagu qorin marka aadu u amaanin ahlu cilmigu kitaabkaas aa kutubtiisa kamida uu leeyahay waxaa ka mid a duratu lqawaas fii awhaami alkhawaas kitaabka uu ku magacaabay midka tiimbada luqada jawhartiisa uu la soo baxo awhaamta culummada gaarka ay gafeen wuxuu leeyahay waxaa soo baxay kitaabkaas muqadimadiisu ku sheega waxaa soo baxay uu leeya dad isku calaameedey adab inay dadkii luqada ku taqaqusan yihiin haddana wuxuu yidhi waxaa ka dhacay hadalkooda sida caamadii oo kale qaladkeeda ay ku hadlahay marka ragga gaarkaah luqada ku taqaqusay uu ku dabagalay markaasay akhdaada luqadahay ku hadleen uga hadla kitaabkaasali ka luqada meeshuu ka gaaray ku dareensiinayda waxaa ka mid a ah kutubtiisa risaalatu saniyi say waxaa la idhaha risaalatu sayina wrisaalatu shayina risaalatu sayina wuxuu uga hadlaa la yidhi risaaladaas kelimad kasta oo uu kitaabkaas ku qoro inuu siin dhex geliyo waa in siin laga helo ayu kelimad kitaabkaas ku qoro midda shaniyadana wuxuu uga hadlaa kelimad kasta oo uu kitaabkaas ku qoro in shiin soo galo ah, marka risaalatu sayina wrisaalatu shayina aa kala yidhahdaa midna waa risaalada siinka midna waa risaalada shinka kelimad kuma jirta aan siin ku jirin risaaladaas midna kelimad kasta waa in shin ku jiro taasna waxay kutusaydaa fasaaxo iyo balaaqa meeshuu ka gaahay siduu doono inuu u maamulanayo kelimadda carabiga ayay kutusay wuxuu kaloo leeyahay kitaab la yidhahda alfarqu bayna adaabi wad wadaaq alfarqu bayna adaabi wadaaq farqiga bal udhaxeey labadaas xara na kitaab ka alif diiwaanu shicrihi kitaab ladhaahu leeyahay mulxat lixraab uu leeyahay iyo sharaxa uu saaray aad bay u ammaaneen culummadu xariiri waxayna ku tilmaameen adabka iyo inuu ka gaaray luqada meel sare culmo aad u badan culummo aad u badan ayaa ammaaneen culamada ammaantay waxaa ka mid ah ibnu lambari wuxuu yidhi kaana alxariiriyu adiiban faadilan baarican fasiixan baliiqan nushat laliba ayuu ku leeyahy wuxuu yidhi xariiri wuxuu ahaa nin adabi ah luqada macnaha adabka aad ugu taaqusay faadil ah baarica fasaaxo badan aad u balaaqo badan ayuu ahaa suyuudi oo kaleeto suyuudi oo kaleeto buqyatulwucaad wuxuu yidhi kaana alxariiriyu haayata fi zaka xariiri wuxuu ahaa nin meesha ugu dambayda ka gaaray xagga dakaha iyo maskaxda walfasaaxa iyo fasaaxada walbalaaqa iyo balaaqada wa tasaaniifuhu tashhadu bifadlih kutubtu alifaa ka markhaati kacay yidhi fadligiisa wa tuqiru binadmi sharaftiisana iyadaa sheegaydu kutubtiisaa ka warramay aad ayay u ammaaneen culummadu wuxuu dhintay an boqol toban iyo lix hijriyadu markay aheyd an boqol toban iyo lix markay hijriyadu aheyd ayuu dhintay intaas ayaan tarjamadiisa insha allah uga gaabsanaynaa kadib kitaabkan biidn illaahi tacaala ujeeddadaan ugu talagalnay waxay tahay xoogaa icraabka oo qawaacid ahaan dhowr risaalo aan hore uga soo akrinay oo iyo mutamimadii iyo idhaaru asraarkii qawaacidkii la sheegay in la tadbiiqiyo oo ka qaacid qaacid ahaan waa loo fahmaye bal icraab ahaan loo tadbiiqiyo marka abyaada waa laqbaynaynaa sharax badan ma sharxi doono biidn illaahi tacaala kutubo waaweyn oo naxwaha insha allah noo soo socda ee waxaa la rabaa in icraab ahaanba lagu fahmo marka waa laqbaynaynaa markaan laqbaynana biidn illahi tacaala raabkan marsinayna hadhowna sidaasaan la yskaga rabaaho casharkii maanta la akriyo maalinka ku xidha arday walba inta laqbayno exraabaa laga raba hal sadar laga gudbi maa insha allah oon ardadu ka soo bixin bismi illaah ilaahay magaciisa ayaan ku alifa ayuu yidhi musanifku haddii aan idhaahno bisinka musanifka iskale ila musanifku inuu leeyahay waa dhici kartaa muxaqiqiinta dambe kitaabka taxqiijiyana bismig meesha ku qoreenna waa dhici kartaa laakiin intaan aragnay nusqooyinka bismig waa ku qoran yahy ama shuruuxda ha ahaato ama mutuunta ha ahaato matni yar isagoo iska waa leeyahay kitaabku marka matniga xataa qofku waa kala soco karaa matniga laftigiisa qofku waa kala soco karaa shuruuxdiisuna aad ay u badan tahay kitaabka shuruuxdiisu aad ay u badan tahay musanifku sharaxaas ayuu ku leeyahay aimo aad u fara badanna way sharxeen oo kale bismi illaah ilaahay magaciisa ayaan ku alifaa allaha arraxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan allah arraxiimi naxariistiisa gaadhsiiya cidduu doono makhluuqiisa ka mid a ah. arraxmaan sifatu zaat aan ka dhignay arraxiima sifatu ficliya aan ka dhignay arraxmaan sifatu daat allaha ku sifaysan raxmadda ballaaran ee waasaca almutaif biraxmatin waasaca alraxiimna sifatu lficli aan ka dhigno asagaa sameeyo macnaha asagaa addoommada u naxariista adugu macaani badan oo kalena waa jirtaa haddase maxalkeedii ma ahan ee waa maxalul ixraabaan ka rabna marka bacda markaas waxaan ku taxallujinay ficil sidaas waa dariiqo waana dariiqada raajixa dariiqada kale waxay tahay in bismiga laiska murtadaysto tabaada laga dhigo saa'ida bismi illaah ilaahay magaciisa mabduu'un bihi waa mid wax lagu bilowdo allah arraxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan allah arraxiimi naxariistiisa gaarsii cidduu doono addoommadiisa ka mida labadaas icraaban aan icraabi doonaa hadhow oo laqbadan laqbayno waa inaan iyadana icraabno marka laba laqbaan haddaa saarnay labadaba waa inaan hadhow icraabno insha allah aquulu waxaan leeyahay uu yidhi min bacdi اftitaaxi اqowli qowlka lagu furfurashadiisa ka gadaal waxaan leeyahay bixamdi diqowli fadliga allah u saaxiibka ah la mahadintiisana lagu furfurto shadiidi اlxawli awooddiisu miday adayga badan tahay la mahdintiisa lagu furfurto aquulu waxaan leeyahay min bacdi اftitaaxi اlqowli qowlka lagu furfurashadiisa ka gadaal bixamdi didawli fadligiisa fadliga midka u saaxiibkaa la mahdintiisana lagu furfurto shadiidilxawli awooddiisu midkay adayga badan tahay la mahdintiisa lagu furfurto wa bacdahu bacda alxamdi xamdiga ka gadaal fa afdalu salaami fa aquulu waxaan leeyahay afdalu salaami salaam midda u fadliga badan cala nebiyi nebiga dushiisa ha ahaado sayidilanaami makhluuqa sayidkoodii korkiisa ha ahaado wa bacdahu bacda alxamdi xamdiga ka gadaal fa afdalu salaami salaam midka u fadli badan wa bacdahu bacda alxamdi xamdiga ka gadaal fa afdalu salaami faaquulu waxaan leeyahay afdalu salaami salaam midka u fadli badan cala anabiyi kaa'inun cala anabiyi nabiga dushiisa ha ahaado sayid اlnaami makhluuqa kan sayidkiisaa dushiisa ha ahaado waxa weeyaan salliga iyo salaamta waxay yidhaahdaan culummadu waxaa feecan in isku meel la ysku raacsiiyo hadda salaamtiiyu halkaan ku dhawaaqay oo nabigiyuu salaamay salawaatu ullahi wasalaamu calayh aakhirka kitaabkana salligiyuu keeni doonaa laakiin maadaama ilaahay yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi وصلموا tasliima oo salliga iyo salaamtiiba lays amray waxaa fiican yadhahda isku meel lagu sheego laakiin waxa weeyaan daruurada shicirka darteed ayaa keenaydu inuu xoogaa kala fasdhiye cala nebiyi nebiga dushiisa ha ahaato sayidil anaami ka bedelo makhluuqa anaamku waa makhluuqa makhluuqa sayidkiisa korkiisa ha ahaa ha ahaado afdal salaam waa laga bedelo marka hadda nabiga magiciisii oo waxa weeyaan carabka ahaa oo muxamed ahaa mausan ku dhawaaqin musanifku laakiin sifo aan lala lahayn oo cayinay uu sheegay taasaa ka deeqayda maxaa yeelay sayidulanaam nabiga isaga ah sala allahu alay wasalam waxaana xadiiska haabitkaa ku sugan waxa weeyaan ana sayidu waladi aadama walaa fakr nabi maxamed inuu yidhi sala allahu alay wasalam waxa weeyaan nebi aadan wixii ka farcamay sayidkoodii ana ah maalinka qiyaamaha saana maahane waa diin ilaahay iisoo waxyoodo len ummadda gaadhsiiyo saasaan inii soo gaadhsiina soo uma jeedin sayid in lagu tilmaamo makhluuqana qur-aankii sunnada labadaba ku suganta sunnadii waa naga hadda xadiidka sheegnay qur-aankana nabiyullaahi yaxya ilah markuu tilmaamaya fii suurati ali cimraan wa sayidan wa xasuuran wa nebiyan min asaalixiin marka makhluuqa sayid waa la dhihi karaa laakiin asayid haddii la yidhaha oo kaliyo alle allah weeye siduu nabigu yidhi asayidu huwa allah ah, anta sayiduna markay yidhahdeen saxaabada wa aalihi nebiga ehelkiisa korkooda ha ahaado afdalu salaam aalka waa qaraabada nabiga ee muminiinta ah, waa qaraabada nabiga sal اlahu alيه waslm ee muminiinta aalka alطhaari ee daahiriyaalka ee xumaanta ka daahirka inamaa yuriid اllaahu liyuhiba cankum rijsa ahla اlbeyti wayuahirakum tahiran aayaddiiyo midhcsana marka waxa weyaan ahalka nabiga sala اllahu alيه wasalam ee qaraabada nabiga ee sida cali bn abi aalib iyo caruurtiisa xasan iyo xuseen iyo faadima iyo aswaajta nabiga xaasadka nabiga waa ka mid salawaatu اllahi wasalaamu alayh waaalih nebiga eheladiisa korkooda ha ahaado afdal salaam aalka alaطhaari ee daahiriyaalkaa aalkaasoo khayri aalin aal u khayr badan aal ayaga u khayr badan maxaa yeelay khayriyadu waxay raacaydaa ciday ehelka u yihiin marka maadaama nabigu uu yahay waxa wayaan khayru nnaas wa khayru lbashar haddana aalkiisa oo daahiriintaana waa iyaguna khayru aal fafham fahm ay idaa aradta idaa carabta maa dakartu laka wey idaa carabta maa dakartu laka wa aradta itqaanahu wa fahmahu fa aquulu laka waxaan ku leeyahay ifham fahm kalaamii hadalkayga fahm fahma man ifham fahm dhe kalaamii kalaamkayga fahm wastamic dhegayso maqaalii oraaxdayda iyo hadalkaygana dhegayso fafham ay idaa carafta maa dakartu laka wa aradta itqaanahu wa fahmahu fa aquulu laka waxaan ku leeyahay ifham fahm kalaamii hadalkayga fahm wastamic dhegayso maqaalii orahdayda hadalka aan ku hadlaye dhegayso intaan waxa weeyaan daalibka oo wuxuu uga dalbanaa shiiku inuu maskaxdiisa iyo qalbigiisa kitaabka xaggiisa u soo jeediyo oo adoon maqana joogaa aadan kitaabka dhegaysan maqana jooge mukushina meesha fadhido qalbigiina meel kale ka fakerayo waa inaadan dhegaysan saas marka dareenkaaga inaad kitaabka la socodsiido uu ku amraya yaa saailii qofka i weydiinayo can ilkalaami kalaamkii xaggiisa wax iga weydiinayo kalaamkii almuntadimi ee tixmay oo tixda naxwada galay kalaamkii addaakili fii nidaami nuxaad saasuu la jeedaa kalaamkii galay nidaamka nuxaadda iyo isilaaxooda marka muntaimka murakabkii ula jeeda kalaamkii murakabka ahaa ee nidaamkii naxwada galay ee ay kalaam u yaqaaniin yaa saailii qofka wax iga weydiinayo canil kalaami kalaamkii xaggiisa kalaamkii almuntadimi ee tixmay oo waxa weeyaan ay dakala fii nidaamin isdilaaxi nuxaad naxwooleyda isdilaaxooda nidaamkiisa kalaamka galay ee ay kalaam u yaqaaniin xaddan minjeeti xad xagga xad ahaan qofkii wax iga weydiinayo wa nawcan minjeeti nooc xagga nooc ahaan qofkii wax iga weydiinayo wa ilaa kam imisuu yanqasimu u qaybsamaa qofkii wax iga weydiinayo ismac maqal markaasaa jawaabu nidihi ilaa nidaha waxa weyn jawaabuu qaataa ismac maqal hudiita ilaahow lagu hanuuniyaa arushda ila rushdi toosnaanta lagugu hanuuniyaa ee maqal maakii aquulu qofka wax iga weydiinaya kalaamka murakabkaa ah ee tixmay ee galay nidaamkii iyo isilaaxii naxwooleyda xaddan min jihati xadin xagga xad ahaan xadkiisa maxaa la yidhaah qofkii wax iga weydiinayo waa nawcan min jihati nooc nooc ahaan qofkii wax iga weydiinayo waxa uu iska koro horta marka hore xadkiisa sheeg muxuu yahay xadka kalaamka tan labaad xagga nuuciisa muxuu iska koraa oo marka waxa weeyaan murakab la samaynaa muxuu iska koraa aqalu kalaami oo kale muxuu iska kori karaa aqalu maa yatarakadu waxa way minhu waa maxay iyo aktarkiisa iyo xagga nuuc ahaan wa ilaa kam yanqasimu meequu qaybsamaa qofkii wax iga weydiinayo imisu u qaybsamaa saddexdaas qofkii wax iga weydiinayo ismac maqal huduudta ilaahow lagugu hanuuniyaa arushda ila rushdi waa nasculkhafid ilaahow toosnaanta lagugu hanuuniyaahe waxaad maqashaa maakii E, maakii aquulu ey aquuluhu aan leeyahay waxa aan ku hadlaya dhegayso haddaan soo dayn rabaa mar dhowo ismac maqal maakii ismawsuul ka dhig ama nakira mawsuufa ka dhig ismac maqal maa shay aquulu ey aquuluhu aan leeyahay caydkii maxduufa wafham faham hu maagaas faham maqalkay wax tari ma inta maqasho kadibna faham fahmku waa kala duwan yahay fahma man qof fahmkiis fahm mafcuul mulaq mubayinu linawci amili fahma man qof nuuciis fahm lahu manka uu u sugnaaday macquulun ay caqlu macquuluntu waa masder masaadirtu waa ku timaadee mafcuul gobol ka mida macquul maysuur macsuur makhluuq waxaasna waa wada masaadir ah, maysuur ah. macsuur waa mafcuul ah, macsuur maysuur mhm. makhluuq macquul mafcuul waana masaadir ogow oo ism mafcuul husinkiisa ku imaanay wafham fahamhu maaga aan ku hadlayo fahma man qofkii ismausuul ka dhig manta fahma man qofkii fahamkiisa kale fahm lahu manka uu usugnaaday macquulun ay caqlun caqli intaas iska joog waa bilow maanteed bismi illaah albaau xarfu jari bada marka hore waxaan ka dhigayna xarfu jar asli ah albaau xarfu jari ismi majruurun bilbaai wa calaamatu jari kasratu daahiratun fii aakhirihi aljaaru wاlmajruuru mutacaliqun bificlin maxduufin jawaasan taqdiruhu ualifu ualifu ficlu mudaaricun marfuucun litajarudihi min annaasib wاljaazim وcalaamaة rafci damaة ظaahiraة fي aakhirih وfaacilhu damiir mustatir wujuba taqdiirhu ana bsmi mdaaf allahi mdaaf ilayhi majruur وcalaamaةu jari kasraة ظaahiraة fي aakhirih taas waa markaan ba'da ka dhigno xarfu jar asliga daan ba'da ka dhigno xarfu jar zaa'ida bsmi albaa ismi mubtadaun marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatu muqadaratu calaa aakhirihi manaca min duhuuriha ishtigaalu lmaxali bixarakati xarfi ljari zaa'id bismi mudaaf allahi mudaaf ilayh majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratun fii aakhirihi wa khabaru lmubtada'i maxduufun taqdiiruhu mabduu'un bihi mabduucun khabarun mubtadain marfuucun bimubtadain marfuucun bilibtidaai waa calaama marfuucun bilmubtadain taasaan marayna marfuucun bilibtidaa'ina waa soo ogaanay oo kitaabka idhaarkaan ku soo qaadan laakiin tii culummadeennu noogu icraab inaan marayno marfuucun bilmubtadain wa calaamatu rafci damatu daahiratun fii aakhirihi bihi albaa xarfu jari walhaa damiiru mutasilun mabniyun cala dami fii maxali jari aljaaru wlmajruuru mutacaliqu bimabduu'un calaa anahu naacibu faacil fii maxali rafci araxmaani sifat llah wa sifatu lmajruuri majruur calaamatu jari kasratu daahiratu fii aakhirih alraxiimi sifatu taaniyatu lilah wa sifatu lmajruuri majruur calaamatu jari kasratu daahiratu fii aakhirih jumladii marka oo ficliyadaheed ama midda ismiyada waa isku mid يده واسمه والجملة تضان فعلية كده ألفها جملة فعلية والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة استئنافا نحويا استئناف نحوي وحل رضا ما لم يسبق عليه شيء أو ما كان مقضوعا عما قبله وحويان جملة استئنافية هذا مقشو وحويان وحل رجده ووحن كلام بكوري ما لم يسبق عليه شيء آه ووحن وحل aw kaana maqduucan camaa qablahu amase ka go-an wixii ka horreeyey waxadal waa ka horey laakiin kuma xidhna labadoodaba marka waxaa lahaha musanaa maxalka ixraabkuma leh toddoba jumloon maxalka ixraab ku lahayn iyo toddoba maxalka ixraab ku leh inaad mid mid u tirsataa la rabaa kitaabka intaad ku dhex jirto saasaa lagaa rabaa haddaan jumlo ismiye ka dhigna sidoo kale noqoneen waljumlatu min almubtada'i wa khabari laa maxala laha min alicraab liannaha musta'naf waana ka gudubnay bisi aqulu ficlun mudaaricun marfuucun litajarudi min annaasib waljaasim وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستطر وجوبا تقديره أنا wاljumlaة min alficli wاlfaacili laa maxala laha min alcraabi lأnnaha mustanafa waa istinaafkii naxwiga iyaduna min bacdi min xarfu jari bacdi ism majruur bmin وcalaamaة jari kasraة ظaahiraة fi akirih aljaaru wاlmajruur mutacaliq baqulu bacdi mudaaf iftitaaxi mudaaf ilayh majruur وcalaamaة jari kasraة ظaahiraة fi akirih اftitaaxi mudaaf alqwl mudaaf ilayh majruur وcalaamaة jari kasraة ظaahiraة fi akirih bxamdi alba xarfu jar xamdi ism majruur bilbaai وcalaamaة jari kasraة ظaahiraة fi akirihi xamdi mudaaf di mudaaf ilayh majruur وcalaamaة jarihi alyaa اlmuqadaraة في آخره منع من ظهورها waxa w منع من waxa w الياء المحذوفة للتقاء ساكنين way xadfan tahay ragii isrاar akristay way ka warqabaan maxaa yeelay waa asmaau site ay alka daba martay soo ma haye marka waxaa tidhahdaa marka xamdi mudaaf vi mudaaf ilay majhuur wa calaamatu jarihi alyaa lmaxduufatu litakhalusi min iltiqaa saakiriin yadi waa xadfan tahay waxa meesha kuugu qoran waa qoraal laakiin lama akrinayo miyaa la akrina lama akrinayo ilaa waxaa ka dambeeya yadiina waa reeban tahay hamse reeban una ka dambayda soo ma iltiqaa saakirinna yadaas u maqanta marka ha isku dhihin meeshay ku taabo meesha waa qoraal wax iskaga yaala i mudaaf adawli mudaaf ilayh majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fii aakhirihi shadiidi bedelun min dii ka bedelo ama ku bayaan bedelun min dii wa bedelu majruuri majruur wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu fii aakhirihi shadiidi mudaaf alxawli mudaaf ilayh majruur wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu fii aakhirihi وبعده الواو نائبة عن أما النائبة عن مهما وفعل شرطها وودان وحي نائب كتهي مهما دي او هي اسم شرطها يفعل شرطه labadaasa la xadfay oo waxay ahayd mahma yakun min shay wax kastoo dhacaba fa afdal salaam saasay ahayd markaasaa la xadfay mahmaadii iyo ficil shardigii oo yakun ah aa laisla xadfay marka waxay leedahay alwaaw naaibatun an ama an naaibati can mahma wa ficli shardiha bacda darfu makaani mansuubun calى darfiyati zamaniyati bictibaari takalum aw mansuubun bidarfi makaaniyati bictibaari raqmi haddii la fiiriyo xagga hadalka haddii hadalka la fiiriyo waa darfu zamaan sababtoo ah zamankii uu xamdiga ku dhawaaqay zamankii ka dambeeyuu yidhi wabacdi marka waktigii uu xamdiga ku dhawaaqay iyo baydkan labaad yaa dambeeyey isku wakti mihi xagga zaman ahaan marka waa darfu zamaan xaggii waktiga la fiiriyo qoraalka raqmiga raqmum waa qoraalka raqama waa qoray aa la ihahda haddii qoraalka la fiirina waa darfu makaan oo baydkaanuna agga makaankaas ku qorayn baydkaanu makaan ka dambay ku qorayn marka waxaad tidhaahdaa bacda mansuumun cala darfiyati zamaniya bictibaari takallum w mansuubun cala darfiyati almakaniyati biictibaari raqm calaamatu nasbi fatxatu daahiratu cala akhiri wa darfun mutacaliqun bificli shard ficlu shardiga maxduufka ku tacaluqa bacda dalik بعد مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف اليه فافضل الفاء رابطه للجواب فاذا waxay kamid tahay oo insha Allah arki doona todoba jumla ama sideed oo idhaarka lagu soo qaatay hadday jawaabu shardi dhacaan faa la geliyaa waxaana ka mida ah jumla ismiya ah, tan waa jumla ismiya ka damida marka ah, jumla ismiya marka hadday jumla ismiye ay noqoto jawaabu shardi khalaas fa in la geliya waajib alfa raabidatun liljawaab afdalu mubtada marfuucu bilibtidaa'i wa rafcihi damatu daahiratun fii aakhirihi afdalu mudaaf asalaami mudaaf ilayh majruur wa jari kasratu daahiratu fii aakhirihi calaa xarfu jar النبي اسم مجرور بعلى وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره كائن sideed goora waajib ay tahay inuu ku tacalluqo jaar majhuurku meel maxduufa sideed idhaarkiiaan ku tirinay insha allah mar kalena mulxadaan ku tirayn icraab halkaan u asale sideed goor waxa weya jaar majhuurka iyo darafka mar waxay ku tacalluqaan shay madkuur ah waa sida haalibka Ah, sida aalibkaa hay madkuura inay ku tacaluqaan tan marna waxay ku tacaluqaan jawaas mid loo xadfay marna waxay ku tacaluqaan wujuub mid loo xadfay sideed goor wey inta waajibkaa sideedooda insha alla maraan tiri doona horena waa usoo tirinay oo sideedu waxay ahaayeen markuu khabar dhaco iyo markuu sifo dhaco iyo markuu dhaco xaalo iyo markuu dhaco silo iyo markay darafka iyo jaamijurku isim daahira rafcistaan iyo hadday noqdaan ml ama shibhu ml iyo markay dhacaan waxa weeyaan qasam haddii uu noqdo meeshuu ku tacalluqa ficlu qasam xarfu qasamkuna uu yahay hayrulbaac uu yahay iyo waxa weeyaan mufasax hadduu noqdo sideeddaas ahan mar kalena insha allah waa miaali doona waa tixi doona hadda waa iska dul waay marka waxaan leenahay waljumlatu min almubtadai oo ah afdalu iyo wa khabarihi oo jaarmajuurka ah fii maxali nasbin maquulu qawlin maxduuf qawl maxduuf oon soo qadarnay aan wax weeyaan ka dhigayna markaas waa fii maxal nasbi jumlada hadday mafcuul bihi dhacdo waxaa loola jeeda maquulu qawla loola jeeda jumladii maquulu qawla maxalka iraabay ku leedahay waa fii maxali nasbi haddaan ka dhigno jawaabu shardina iyadu waa noqon kartaahe hadde waxa weeyaan waxaan leenahay fii maxali jasmin bimahmaa jawaabu shard mahmaada maxduufay jawaabu shardi u tahay laakiin hadda qawlan soo qadarnay qawlka marka ficilka iyo faacilkiisa oo aquuluduhun soo qadarnay taasna noqoyda jawaabu shar tanuna fii maxal asma quulu qawlay noqonay taas waa dariiqo loo ixraabo dariiqada kale inaad xadafko dhan ba iska daydo maadaama facda aad tiri raabitatu liljawaab haddii aad raabitatu liljawaab tiri khalaas jumladan ismiyadan aad ka dhigto jawaab shardiga fii maxali jasmin ayna noqona markaas fii maxali jasmin bimahm ma jawaab shard sayidida ka bedelo nebiyida sayidi bedelun min annebiy wa bedel kulligii sayidun waxaad leedahay bedelun min annebiy wa bedelu majruuri majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fii akhirih سيدي مضاف الأنان مضاف إليه مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره وآله الواو حرف عطف آل معطوف على النبي والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره آل مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه الأطار صفة الآل وصفة المجرور مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره خير آل صفة ثانية للآل وصفة المجرور مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره خير مضاف آل مضاف إليه مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره فافهم الفاء فاء فصيحة لأنها أصحت عن جواب taqdiiruhu idaa carafta maa dakartu laka wa aradta idqaanahu wa fahmahu faaquulu laka faaquulu laka marka faaulfasiixada waxay tusaa shardi maxduufay tusaa haddaad maqasho faaulfasiixa soo ma jeedid haddaad soo xifdido waa soo xifdi karta haddaadan soo xifdin alfaa faaulfasiixa yaan lagaa wad alfaa faaulfasiixa ifham ficlu amrin mabniyun cala sukuuni لا محل له من الإعراب افهم فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل لا والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب مقول قول المحذوف قول المحذوف ك أي أطهى جملة دانه مقول قول كلامي كلام مفعول به منصوب وعلامة النصب فتحة مقدرة على ما قبل يا المتكلم manaca min duhuri ishtiq maxali bixarakati munaasaba kalaami mudaaf ya mutakalim mudaaf ilayh mabniin cala sukuuni fii maxali jari wastamc alwaw xarfu casin istamic ficlu amrin mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min alcraaq wa faaciluhu damiiru mustatir wujuban taqdiiruhu anta maqaali mafcuul bihi mansuub wa calaamatu fatxatu muqadaratu calaa maa qabla ya ilmutakallimi manaca min duhuriha ishtiq maxali bixarakati munaasaba مقال مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل الجر والجملة من الفعل أو استمع هي والفاعل أو أنفع في محل نص معطوفة على جملة افهم كلامي يا سائل يا حرف النداء معنى بأدعو أدعو أي نائب قطع سائلي منادى مضاف منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغل المحل بحركة المناسبة سائل مضاف wyaa mutakalim mudaaf ilayh mabniyan cala sukuuni fiihi maali jari fiihi maxali jari wjumlatu wajumlatu lmunaada marka jumladu halkay ku jirta ya-daana waxay naaib ka tahay adcuu saa'ili amase unaadii saa'ili jumladaas marka halkaa la deyna waxaa la leeyahay yaa saa'ili laga bilaabo ilaa xarafka kitaabka ugu dambeeya dhammaan marka laysku daro waa maquulu qowl aquulu waxaan leeyahay yaa saa'ili ilaa inta ka dambayda waa kaasa marka waxaa la yidhi jumlo kasta gooni maxarka ciraaq uguma yeelan karto markaas sababtoo ah hadda haddaan idhaahdo ra'aytu waxaan arkay zaydan zaydana mafcuul biya soo maaha zayd zaayida keligeed icraab ma leeda ma laha la xaraf ka mide waa jus mafcuul biyigii ka mida soo maaha kitaabka inta hartay waa fii maxal nasbi maquulu qawli marka yaa saa'idi jus ka mida wey maquul qawlki maxalka icraab kuma yeelan karto marka marka waxaan leenahay wa jumlatu munaada la maxal laha min alicraab liannaha juزءu maquul qowl can ilkalaami can xarfu jari الكلام اسم مجرور بعنه علامة الجر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بسائله المنتظم صفة الكلام وصفة المجرور مجرور وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخره حدا تمييز منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والنوع الواو حرف عطف نوعا معطوف على حدث والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وإلى كم ينقسم وإلى الواو حرف عطف إلى حرف جر كم اسم استفهام مبني على السكون في محل جر الجار والمجرور متعلق بما بعده قدام تعلق ينقسم تعلق حايلي كم واسم استفهام ism istifhaamna lahu sadru kalaam asaga wax ka horaya maba ku camalfali karaan sadaaru iska leey hadii la yidhaha shaygaanu sadaaru leeyahay wax ka horaya maba ku camalfali karaan gadaal u tacalluji gadaal u tacalluji wakti laga joogo siddeed iyo toban sano aan kitaabkan anoo akriya aan ardadii aan u akriya nin ka mida a wuxuu la tegey guriga shiiqaygi shiiqaygii sheekh maxamed macalin xasan raximah ullah meeshaan ku akrisanaya marka waa ilaa kan yanqasim aan horay ku tacalujin shiikii marka waa dhegaysto maalinka dambe qabta iyo wailaaha kam yanqasim maada yaa saaiday halkaas ku dhigay oo ku cadfay markaasaan idhi ha markaasuu yidhi kamtu miyaysan seeddaara lahayn kaaka keenta maalinkaasaan ku baraarow soo ma jeedid kolleyba anna un meelaan ka soo naqliyey qaladkaas marka cilmi moogta kor loo marna laguma khasaaro cilmiga kor loo akriyo anigii waa ka faaiidey ardaygiina waa faaiidey wax aad akrida koraa loo akriya qofkii ku agmara cadta waxa weeyaan qaladkaaga hadduu maqlo aduu kuu faaiideyna soo ma jeedi ama midaa wax kaa faaiideysana marka koraa wax loo akriya aljaar wlmajruur mutacaliqu bimaa bacdahu oo yanqasimu ah halkaasaad ku tacalujine yanqasimu ficlu mudaarici marfuucin litajarudihi min annaasi waljaazimi wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun calaa aakhiri manac min dun ishtaqa maxali bisukuuni اwqfi meesha waa lagu joogsan sooma jeedin wafaacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa yaxudu cala alkalaam yanqasimu faacilkeeda kalaamku laaban sooma halkaas marka la joogo a waxaan leenahay waljumlatu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masderin munsabakun bilaa saabiki masdera laga soo dhalaalina aalatu sabkina ma hayno liislaaxi macna macnihiiyaan hagaagayn haddaan la soo dhalaalin wataqdiiru wanqisaama markaasu isku aadaa yaa saa'ili qofka weydiinayo can ilkalaami kalaamki xaggiisa kalaamka almuntadimi tixmay xaddan min jihati xad iga weydiinayo wa nawcan min jihati nooc iga weydiinayo wainisaama wa min jihati inqisaama xagga qaybsamidda iga weydiinayo marka si ay noogu hagaago macnihii aan leenahay waljumlatu min alficli waalfaacili fii ta'wiili masderin ah, munsabakun bilaa saabikin lasoo dhalaaliyey aalad wax lagu dhalaaliya ma hayno maxaa loo soo dhalaaliyey liislaaxi almacnaa macnuhu inuu noo qorxoonaado noo hagaago ismac ficlu amri mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alicraab faacilu damiru musatiru wujuuban taqdiiruhu anta hudiita ficlu maadin mabniyun lilmajhuul mabniyun cala sukuuni litisaali bidamiiri rafci mutaxarik wataau naaibu faacil wataau damiiru mutasilun mabniyun cala alfatxi fii maxali rafci naaibu faacil arushda mansuubun binasci lkhafi xarfu jara laga xadfo ilaa ila rushdiya aheed منصوب بالنزع الخافض وعلامه نصب فتحه ظاهره على اخره والجمله من الفعل والنائب الفاعل وهديت أه. لا محل لها من الإعراب لأنها معترضة بين الفعل والمفعول اسمع أو فعل أه إيا ماض ومفعول كي كلا تحقش فالضرر الجملة والمحل الإعراب تقول هنا كمية الجملة معترضة قرانا الجملة استئنافية دوهيدي والمحل الإعراب تقول هنا ما اسم nakira mawsuufana waa laga dhigi karaa maa ism mawsuuli mabniin cala sukuni fi maxal nasb mafcuulu bihi isma waljumlatu min alficli oo isma iyo walfaacili oo anta ah iyo walmafcuuli oo maad ah laa maxal lah min alcraab liannaha jawaabu nidda yaa saa'ili qofkay weydiinayo isma maqal waa jawaab nidihi soo ma jeedid waa jawaab nidihi aqulu ficl mdaarc marfuuc ltajarudi min الnaas wاljazim وcalaamaةu rafci damaة ظaahiraة fi akhirihi wfaacilhu damiiru mustatiru wujuba taqdiiruhu ana wاljumlaة min alficl oo aqul ah iyo wlfaacili oo ana ah laa maxala laha min alraab lanna silaة mawsuul maadaas oo mawsuuladaa siladeedii wey wlcaaid min almawsuuli maxduufu taqdiiruhu aquluhu halkaasuu ka xadfan yahy caaidkiina maada haddaad nakira mawsuufa ka dhigtana waljumlatu min alficli wاlfaacili fii maxali nasbi iatu ma ifatu ma waxaad leedaha marka wlcaa'idu ila almawsuufi maxduufun taqdiiruhu aquuluhu marka mar walba caydkee maxduuf wfhm fahm hu maaga fahm alwaaw xarfcatin ifhm ficlu mrin mabniy calى sukun lah maxal loo min alcraab wafaacilu damiru musatin wujuba taqdiiruhu anta wlhaa damiru mutaصil mabniya calى dami fi maxal nasb mafcuul bihi fahma mafcuul muطlq mubayinu linawci caamili منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره فهم مضاف من اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه له جملة وفهمه والجملة من الفعل والفاعل والمفعول لا محل لها من الإحرار لأنها معطوفة على جملة اسمع lahu allaam xarfu jari walhaaw damiiru muttasilu mabniyu cala dami fii maxali jarin aljaaru wlmajruuru mutacaliqun bikhabarin mutaqadimin maxduufin wujuban taqdiiruhu kaa'inu macquulu mubtadon muaharu marfuucu bilibtidaai wacalaamatu rafci damatu daahiratu fii aakhirih wljumlau min alficli waxaa raba cafwan wljumlau min almubtadai oo macquulun ah iyo wlkhabari laa maxal lah min alraab lannaha silatu mawsuul mantaasa ismawsuula maalka raabka ma leh meeqa jumlo aan maanta soo qaadano maxalka ixraab ku leh meeqaanse kulahayna soo qaadano kuwaan kulahaynaan hormarayna ilaa iyaga hadal ku bilowday jumla istinaafiya oon maxalka ixraab kulahayn aquulu min baxdi iftisaaxi qowli iyo bisinka jumladiisa waa jumla istinaafiya oo aan maxalka ixraab kulahayn taas waa qabatay maalin dambe qofna ha weydiin waa midda koobaad oo aad qaabatay waxaad kaleetoo qaadatay jumlo aan maxalka icraab ku lahayn oo kale oo waa maxay jumladaas aan maxalka icraab ku lahayn waa jumlada jawaabu niddaha aheed jumlo kalaa qaadatoon maxalka icraab ku lahayn waa jumlada muctaridada ah oo hudiita rushda jumlo afraadaad qaadatoon maxalka icraab ku lahayn waa jumlada oo silatulmawsuul dhacday aquuluhu jumlo kalaad qaadato maalka raab ku lahayn waa jumladii lagu casay jumlaa maalka raab kulahayn sida wafam an jumlo aan dubaba ka bodin hal dersi oon maalka raab kulahayn soo ma jeed haye wax maalka raab kule aad qaadato wax maalka raab kuleh oo jumlo ah eh, maxaad qaadatay fa afdal salaami maalka raabay ku lehe haddaan ka dhigno jawaabu shardi maalka raabay ku leedahay o haddaan ka dhigno maquul qawlna maalka raabay ku leedahay labo Ah, labadaba maxad icraabay ku leedahay halkaas waxaad haydaa laba jumlo laba jumlaad haydaa sow laba ma ahan fafham kalaami wastamic jumladii lagu cadfo jumle maxalka icraab ku leh lafham maquulu qawsaka ma anaan dhigin midda ku cadfanuna maxalka icraabay ku leedaha waa lami waa lami ee saddex ka dhig saddex ka dhig saddex ka dhig jumladan aquulu maraan sila ka dhignay marna sifan ka dhignay maad haddina nakira mawsuufa laga dhigo sifay noqoneen maxalka iraabay ku leeda hadday sifa noqoto hadday sifa noqoto maxalka iraabay ku leeda afar oo maxalka iraab ku leeda waa aad qaadato shan aan maxalka iraab ku lahayn iyo afar maxalka iraab ku leh aad darsigii koobaad ku qaadatay wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu waslama wbaarak calaa nabiyina moxamed